رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli kitaabkii riyaadu saalixiin ayaan ku jirnay qaas ahaan meelihii ugu dadambeeyey ayaannu markaa maraynay kitaabkii axaadiistii la firdhiyey iyo kuwii macmacaanaa ee qisooyinka cajaa'ibta lahaa ayaan markaa ku jirnay wa can ummi shariikin radia allaahu canha ummu shariik waxaa laga wariyey ilaahay ha ka raadi noqdee anna rasuula allahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam amarahaa inuu amray biqadli lwsaaqi awsaaq awsaaq bahalkaa la yidhaahda dilkiisa ayuu rasuulku amray sala allahu calayhi wasalam qorotada cadcadkaa la yidhaahdaa waxaan filayaa bahal bulaca u eg oo kale inuu markaa yahay bal iska hubsadoo xayawaanka dilkiisa ha ku degdegina laakiin awsaaq ayaa markaa la yidhaahdaa bahalkaa dilkiisa ayuu rasuulku amray sala allahu calayhi wasalam sababtu maxay tahay wa qaala wuxuu yidhi kaana yanfakhu calaa ibraahiim ibraahim buu ku afuufahayey ibraahiim markii la gubahay waa nebi ibraahiim calayhi salaam kii dabka ku sii afuufahayey ayuu markaa ahaa wa can abi hurayra radia allaahu canhu qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi man qatala qofkii dila wasaqatan bahalkaa qoratada la yidhaahda fii awali darbatin dhufashada ugu horaysa hal marba intaas saa u qabatay yaad ku dhufatay wuu dhintay falahu kada wakada xasana intaa iyo intaasoo xasana ayuu leeyahay intaa iyo intaa xasana ah ayuu markaa leeyahay waa boqol xasana waynoo imaan doontaay waman qatalahaa qofkii ku dila fi darbati athaaniya dhufashada labaadna falahu kada wa kada xasanuu leeyahay waa duuna aluulaa tii horay ka yar tahay tii hore hadday boqol ahayd tani waa konton haddii ay ahayd macnaha way ka yar tahay waa dhufashada koobaad hal mar markaad ku dhufato xasanaad badan laba markaad ku dhufato mid baad ku dhufatay way dhiman weysay tii labaad bay ku dhimatay xasana ka yarkii horaad leedahay saddex haddana saasoo kale way ka sii yar tahay wa in qatalahaa hadduu ku dilo fi darbati athaalitati falahu kada wa kada xasana ayuu leeyahay wa fii riwaayatin werin kale waxay ahayd man qatala qofkii dila wasaqan bahalkaa wasaqa layidhaahda fii awali darbatin dhufashada ugu horaysa kutiba lahu waxaa loo qoraa mi'atu xasanatin boqol xasano wa fi athaaniyati midda labaad qofkii ku dila duuna daalika tii hore wax ka yar wa fi alhaalifati duuna daalika marba marka ay dhufashadu badato way ka ajir yaraataa hal marbaa ajir badan laba markay ku dhufatood ku dhimato haddana tii hore way ka ajir yar tahay saddex afar shan hoos uunbay markaa u sii soconaysaa duuna daalika rawaahu muslim qaala ahlulluqa waxay yidhaahdeen alwasacu alcidaamu min saami labrasa waaye saam abraska ah macnaha kuwa kubaarta ah oo markaa waaweyn wa bahal macruuf ah saam abrasna waa la yidhaahdaa sidaa darteed ayaa waxaa mar walba la tilmaamayaa bahalkaa dilkiisa inuu markaa bannaan yahay ciladana waa taa ibraahiim uu markaa debka ku afuufay wa can abi hurayra radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi qaala rajul nin baa wuxuu yidhi la atasadaqanna sadaqaystee oo sadaqaystee bisadaqatin sadaqaan bixinaya sadaqaan dhiibayaa buu yidhi nin dadkii hore ka mid ah fakharaja wuxuu bixiyey bisadaqatihi sadaqadiisii fa wadacahaa wuxuu saaray fii yaddi saariqin nin tuug ah gacantiisa tuug ummadda xaxda u keeno dadkii eber ka dhigay yuu gacantii u geliyey sadaqadiisii habeen bay ahayd baa la tilmaamaa fa asbaxuu way waabadiisteen dadkii ama waxay ahaadeen yataxadauuna inay sheekaysanayaan oo ay ku sheekaysanayaan tusaddiqa calaa saariqi tuugii baa xalay wax lagu sadaqaystay alla tuugii baa la siiyey tuugii baa wax la siiyey suuqii oo dhanba tuug baa wax lagu sadaqaystaa gashay fa qaala wuxuu yidhi allaahumma laka alxamdu ilaahu adigaa mahad iska leh la atasaddaqanna sadaqaystee oo sadaqaystee haddana bisadaqatin sadaqo fa kharaja wuu bixiyey bisadaqatihi sadaqadiisii fa wadacahaa wuxuu ku dejiyey ama uu saaray calaa yadi zaaniyatin gabar zaaniyad ah gacanteeda gabar macruuf ahoo alaabteeda ku shaqaysata oo gabdhaha sunaadee macruufkee la yaqaanee bannaan ka yaalaa yaa gacantii loo geliyey fa asbaxuu way waabariisteen dadkii yataxadauuna ayagoo ku sheekaysanaya tusaddiqa waa lagu sadaqaystay alleylata xalay calaa zaaniyatin calaa zaaniyat zaaniyadii baa wax la siiyey faqaala wuxuu yidhi ilaahayow zaaniyad wax sii isma dhahaynine allaahuma ilaahayow laka alxamdu mahad adiga iskale calaa zaaniyatin zaaniyaddaa sadaqadii aan siiyey ilaahayow adigaa ku mahadsan adigaa ku mahadsan ayuu yidhi sadaqada aan zaaniyadda siiyey la atasaddaqanna bisadaqatin sadaqaan bixinayaa haddana fa kharaja bisadaqatihi sadaqadiisiibuu bixiyey fa wadacahaa wuxuu saaray calaa yaddi khaniyin nin taajir ah gacantiisa nin hodan ahoo waxba aan u baahnayn oo dadkii in la siiyo mutay aan ahayn ayuu gacanta u geliyey fa asbaxuu way waabariisteen dadkii yataxadasuuna tusaddiqa calaa haniyin hanigiibaa xalay wax la siiyey taajirkii baa lagu sadaqaystay bay dhaheen faqaala wuxuu yidhi allaahumma laka alxamdu ilaahu adigaa mahad ku leh calaa saariqin tuuga wa calaa zaaniyatin zaaniyaddii iyo wa calaa haniyin ninkii taajirkan wax siiyey intaba ilaahu adaa ku mahadsan fa utiya waa loo yimid marka ninkii manaamka iyo hurdadaa loogu yimid faqiila lahu waxaa loo yidhi amaa sadaqatuka sadaqadaadii calaa saariqin tuugga aad siisay falacallahu waxaa laga yaabaa an yastacifa inuu kaga dhowrsanaado can sariqatihi tuuganimadiisa waxaan uu xadxadaayey inayba u keentayba baahi baangadan uu wato dadka albaabadooda jebinayo jeebkoodau kala baxaayo waxaa dhici kartay inay u geysay dhibaato laakiin sadaqadii aad siisay in lagu nasto dadkiina ay badbaadaan asagiina uu shaqo abuur ku samaysto ilaa sadaqadaa la siiyey sadaqo xooggan bay ahayd anna waxaan boqol doolarba waxaan u kala gogoynaa toddoba qofood soo kan shan iyo labaatan doolar sii ka toban sii ka shan sii macnaha inuu iimaanka kasii sii kaca meahee wax kaloo faa'iidou ka helayaa ma jiro laakiin sadaqadan baa waxay u eg tahay sadaqo qofku uu uga baxayo baahida inay ahayd sadaqo uu qofku ku tanaabaayo sadaqo uu shaqo ku abuuranaayo inay ahayd xaaladaasaa markaa suuragal ah marka tuugan waxaa laga yaabaa sariqadiisa inuu isaga dhaafaba wa ama zaaniyatu zaaniyadii baa soo hartay falacallaha waxaa la arkaa ayaduna tastacifu inay kaga dhowrsanaato can zinaaha zinadeeda waxaan inay alaabteeda ku shaqaysataba kalifaayey baahi inay ahayd ilmaheeda waxay siisay inaysan haysanin laakiin sadaqadii aad bixisay kaama khasaarin waxa suuragal ah inayba intay tooba keento dambe aysan ugu noqonin lacagtii aad siisayna ilaahay ku cafaafiyey subxaana watacaala yaa soo haray taajirkii wa ama alhaniyu ninkii hodanka ahay taajirka ahaa falaa falaacanlahu waxaa la arkaa asagana an yactabira inuu ku cibro qaato oo fa yunfiqa uu bixiyo mima aataahu allahu wixii ilaahay siiyey subxaana watacaala tacaala rawaahu lbukhaariyun baa xadiidkaa bilafdihi ku wariyey wa muslimna bimacnaah ayuu xadiidku ku wariyey xadiid macnihiisa noocaan muslim baa wariyey lafdiga noo qorana bukhaari baa wariyey wa canhu wa abi hurayra qaale wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn maca rasuuliillaahi rasuulka micigiisa sala allahu calayhi wasalam fii dacwatin wacitaan ayaanu micigiisa la ahayn waa casuumad meel baa dacwo looga sameeyeyo waa la casuumay casuumad ayaan markaa la joognay nebiga fa rufica ilayhi waxaa rasuulka loo soo kor yeelay oo loo soo dhiibay addiraacu diraac waa tog togog tog ayaa loo keenay waa garabka casuumad baan joognayo hilibkii zabta iyo wixii markaa laysku casuumayey ya diraacii ama togog baa rasuulka loo soo kor yeelay wa kaanat waxay ahayd tucjibuhu mid cajab gelisa macnaha wuu jeclaa waayo garabka inta kale wuu ka jilcan yahay wuu ka jilcan yahay fanahasa minhaa wuu feentay marka naaska waxaa loola jeedaa ilkaha kore atraaftooda ayuu markaa ku qabtay riwaayadaha qaarkood nahasha ayay leeyihiinoo waa marka guuska lagu qabto labadooduna waa saxiix laakiin nahas marka la yidhaahdo waa marka ilkaha hore adraafta ilkihiisa ayuu saa ugu qabtay nebiga wa qaala markaasuu yidhi ana sayidu naasi ana anigu sayidunnaasi dadka sayidkoodii baan ahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo hal tadruuna ma taqaaniin oo ma garanaysaan mima daaka kaa wuxuu yahay sababta xaaladdaa ay ku dhacday ma taqaaniin yajmacu allah ilaahay wuxuu soo kulminayaa alwaliina waalaakhiriin dadkii hore iyo kuwii dambe labadaba intii horay loo qalqay iyo inta gadaal oo dhan baa waxaa laysugu keenayaa fii saciidin bannaan waaxidin oo keliya saciid dhul baa loola jeedaa keliya ah fayubsiruhum annaadiru fayubsiruhum waxaa arkaya annaadiru kii fiiriya macnaha dhul bannaanba ummadda inta laysugu keeno waxaa arkaya kii fiiriya wayasmacuhum wuu maqalsiinayaa addaaci midka daaciga ahee dhawaaqaya watadnuu minhum watadluu waxaa loo soo dhowaynayaa minhum xaggooda dadkii xaggooda waxaa loo soo dhowaynayaa xaggooda ashamsu qoraxdii wa canhu qaal wa canhu wa canhu wa abi hurayra qaala wuxuu yidhi wa canhu abi hurayra waaye qaala wuxuu yidhi abuu hurayra kunnaa waxaanu ahayn maca rasuuliillaahi rasuulka micigiisa ama la jirkiisa ayaanu ahayn sala allahu calayhi wasalam fii dacwatin yeerid meel baana loogaga wacay wa casuumad fa rufica waxaa loo soo kor yeelay ilayhi rasuulka xaggiisa addiraacu diraac baa loo soo dhiibay tawag baa loo soo dhiibay ama diraacna waa garabkaa loo soo dhiibay wa kaanad waxay ahayd tucjibuhu mid cajab gelisa aad buu u jeclaa rasuulka garabka sababto waxay tahay wuu jilcan yahayo hilibka kale waa wuu ka jilcan yahay fanahasa wuu qaniinay minhaa garabkii nahsatan qaniinid nahsiga wuu feentay waaye ilkaha ayuu saa ugu qabtay khaastan ilkaha hore ayuu nebigu ku qabtay riwaayadaha qaarkood nahsh bay tilmaamayaan waa marka la goostoo macalgoosaha la geeyo wa qaala wuxuu yidhi ana anigu sayidu nnaas dadka sayidkoodii baan ahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo maalinta aaqina dadka sayidkoodii baan ahay riwaayadaha qaarkood waxay ku dareen walaa fakhr faana igama aha mana faanaya buu yidhi nebiga ee hal tadaruuna ma taqaanin oo ma garanaysaan mima daaka wuxuu saa ku noqday arrintaasi waxay tahay maxay tahay ma taqaanaan yajmacu allaahu ilaahay wuxuu soo kulminayaa alwaliina waalaakhiriin kuwa hore iyo kuwa dambaba fii saciidin dhul oo waaxidin keliya hal dhul ayaa laysugu keenayaa fayubsiruhum waxaa arkaya annaadiru kii fiiriya kii fiiriya wuu arkayaa hal dhul ayaa markaa laysugu keenayaa wayusmicuhum wuu maqalsiinayaa addaaci ka ka dhawaaqana wuu maqalsiinayaa oo dhawaaqaya watadnuu minhum watadnu waxaa u soo dhowaanaysa dadkii ashamsu qoraxda fayabluqu annaasu dadku waxay ka gaaraysaa min alqanni murugta waalkarbi iyo kurbada maa laa yutiiquuna walaa yaxtamiluuna waxay ka gaaraysaa waxaysan awoodi karin aysanna xambaari karin fa yaquulu annaasu dadku waxay odhanayaan alaa tarawna miyaadan arkaynin ila ilaa maa antum fiihi waxa aad ku dhex sugan tahiin ilaa maa balagukum waxa idin gaaray waxa dhib iyo kurbo ah ee idin gaaray iyo waxaad ku dhex sugantihiin sow arki maysaan alaa tanduruuna maad fiirisaan ama miyeedan fiirinaynin man yashfacu lakum mid idinkaga shafeeca ilaa rabbikum rabbigiin mid rabbi idinkaga ergeeya fayaquulu bacdu annaasi dadka qaarkood baa libacdin qaarka kale waxay ku leeyihiin abuukum aadam aabbihiin aadam u taga aadam ayaa aabbihiin ahee ordaha aada waya'tuunahu way aadayaan oo way u imaanayaan fayaquuluuna waxay leeyihiin yaa aadamu aadamow anta adigu abulbashari basharkaad aabba u tahay khalaqaka allaahu ilaahay wuxuu kugu abuuray biyadihi wuxuu kugu abuuray wuxuu kugu abuuray khalaqaka allaahu biyadihi gacantiisa wanafakha wuxuu kugu afuufay fiika adiga min ruuxihi ruuxdiisa wa amara almalaa'ikata malaa'igta ayuu kuu amray inay kuu sujuudaan fasajaduu laka wayna kuu sujuudeen aadbay u ammaanayaan malaa'igta inay kuu sujuudaan lagu amray wayna kuu sujuudeen saasay markaa leeyihiin malaa'igta ayuu kuu amray inay kuu sujuudo fasajaduu laka wa askanaka wuxuu ku dejiyey ilaahay uu ku sakan siiyey aljannata jannada alaa tashfacu lanaa ilaa rabbika intaasoo sharaf ah ayaad leedahee rabbigaa noogama ergaynaysid miya ilaahay maa nooga shafeeca dalbid maa nooga shafeecdi alaa taraa sow arki maysid maa naxnu fiihi waxaan ku sugan nahay iyo wamaa balaqnaa wixii aan gaarnay kurbada iyo dhibka meeshay naga gaarsiisan tahay sow uma jeedid maxaa u fadhisaa aadamow istaag oo rabbigaa xaggiisa maad nooga shafeeca dalabtid faqaala wuxuu yidhi aadam ina rabbii rabbigay qadiba wuu carooday lam yaqdab qablahu ina rabbii qadiba wuu xanaaqay lam yaqdab qablahu kanoo kalena ma uusan xanaaqin ma uusan xanaaqin kan hortii midlahu kanoo kale walaa yaqdabu bacdahu midlahu kanoo kale kadibna ma uusan xanaaqin wa innahu nahaani wuxuu iga reebay ilaahay cani shajarati geed fa casaytu waan caasiyey geed ayaa jiray ha cunin lay dhahay waana cunay geed lay diiday ayaa jira waan caasiyey nafsii nafsii nafsii buu leeyahay nafteyda alla nafteyda maanta meel allah ii yeelo taydaan maanta meel ula ahay naftaydaan shafeeco u raadinooyaa taydaan gabaye idhabuu baxa ilaa hayrii hayrkayga aada qofaan ani ahayn u taga ani qofaan ahayn aada idhabuu ilaa nuux nebi nuux u taga nebi nuux aada faya'tuuna nuuxan nuux bay u tegayaan ama ay u imaanayaan fayaquuluuna waxay leeyihiin yaa nuuxu nuuxow anta awalu rusuli rasuulkii ugu horreeyey baa tahay ilaa ahli alard arlada ehelkeeda loo soo diray waqad samaaka allaahu ilaahayaa wuxuu kuugu magacaabay cabdan shakuuran addoon shukrin badan addoon shakuur ahw ilaahay kuugu tilmaamay alaa tara sow uma jeedid nuuxow ilaa maa naxnu fiihi waxaan anagu ku sugannahay gudihiisa alaa taraa sow arki maysid ilaa maa balabana wixii aan gaarnoo kurba iyo dhib ah, alaa tashfacu lanaa ilaa rabbika rabbigaa maad nooga shafeecdi ilaahay shafeeca maad noo weydiisid fayaquulu nuux wuxuu leeyahay ina rabbii rabbigay qadiba wuu xanaaqay alyowma maanta qadaban xanaaq lam yaqdab uusan xanaaqin qablahu horay midlahu kanoo kale walayaqdaba uusan xanaaqaynin bacdahu ka kadib midlahu kanoo kale wa inahu qad kaanat lii ani waxaa ii sugnaa dacwatun baryo hal fursad oo rabbigeyd aan wax ku weydiisto ayaan lahaa dacawtu waxaan ku habaaray bihaa fursaddaa dacwada ahna calaa qowmii qoomkayga horay u tagtay oo qoomkaygii baan ku habaaray waa markay intay nafta u keeneen wax kale oo soo rumeeye la waayey uu yidhi rabbi laa tadir cala alardi min alkaafiriina dayaaraa ilaahu adduunka halgaal ha uga tegi waayo innaka in tadarhum yudiluu cibaadaka haddaad uga tagta addoommadaaday dhuminayaan walaa yaliduu ilaa faajiran kafaaraa mana dhalayaan ilaa faajir kufrinimo badan maahane fursaddayda xaggaasaan ku soo qaatay nafsii nafsii nafsii nafteyda nafteyda nafteyda idhabuu aada oo doondoona ilaa hayrii hayrkayga war ani maanta meesha wax ma ka qaban karo ee qofaan ani ahayn markaa u taga idhabuu ilaa ibraahiima ibraahiim aadoo ibraahiim u taga ayuu markaa leeyahay fayaatuuna way u imaanayaan dadkii ibraahiim fayaquuluuna waxay leeyihiin yaa ibraahiimu ibraahiimow anta adigu nebiyullah nebigii ilaahay baa tahay nebigii alla ayaa tahay wa khaliiluhu iyo saaxiibkii oo min ahli alardi arlaba ehelkeeda uu ku lahaa ishfac lanaa ilaa rabbika rabbigaa kaalay nooga ergey kaale rabbi nooga shafeec calaa taraa ibraahiimow sow arki maysid ilaa maa naxnu fiihi waxaan gudihiisa ku sugannahay fayaquulu lahum wuxuu u leeyahay ina rabbii rabbigay qad qadiba wuu carooday alyowma maanta qadaban caro lam yaqdab uusan xanaaqin qablahu kan hortii midlahu kan oo kale wala yaqdaba uusanna xanaaqaynin bacdahu kadibna midlahu kan oo kale wa inii anigu kuntu waxaan ahaa kadabtu mid been sheegay alaaa kadibaatin saddex beena ayaan sheegay buu leeyahay nebi ibraahim calayhi assalaam saddex kadibaad iyo kiis baa meel ii yaala kiiskaasaa alla agtiisa ii yaaloo ii diidan inaan alla hortago saddexda beenna waa saddex waxyaabood oo diinta ilaahay ku difaacaya subxaanahu wa tacaala midda koowaad waa miduu fa nadara nadratan fi nnujuum xidigaha intuu fiiriye buu yidhi faqaala innii saqiimun anigu waa bukaa shirkigay u socdeen asnaamtooday cunto u wadeen intuu xidigaha fiiriye buu dhahay ma idin raaci kara waan xanuunsanahay innii saqiim waxaana suuragal ah inuu ula jeeda shirkigan iyo qoryahan iyo waxaan aad cuntada u dhigaysaan ood caabudaysaan baan ka xanuunsanahay marka labaadna waa markii xaaskiisii saara ay la socotay masarna ay soo galeen boqorkii jabbaarkii kibirka badnaa uu damcay sawjadii nebi ibraahim inuu faraxumeeyo kadibna intuu ibraahiim u wacay buu yidhi maxay kuu tahay gabadhan kuula socota hiyo ukhtii buu yidhi waa walaashay waa walaashay buu yidhi waayo xaaskayga hadduu yidhaahdo asagana way dilayaan wayna ka reeba wuuna ka reebanayaa xaqiiqda marka la fiiriyana inama almu'minuuna ikhwa labadood uunba adduunka muslimiin ka joogay waana walaalo almuslimu akhun muslim muslimka muslimka kale waa walaalkii taasoo kiisuu arkaa ibraahim calayhi assalaam midda saddexaadna waa markuu asnaamta intuu ka jejebiyey dhammaantood ay waxeen ay dhaheen a anta facalta haada biaalihatina yaa ibraahiim adnaa ilaahyaalkeenna saan yeelay ibraahiimow qaala bal facalahu kabiiruhum haada fas'aluuhum in kaanuu yantiquun buu yidhi maye kan ayaa sameeye weyne bal weydiiye hadday run sheegayaan hadday hadlayaan deh inta wuxuu rabaa inuu caqligooda markaa wax tusiyo saddexdaasaa amba ii yaaloo kiis ah nafsii nafsii nafsii alle nafteyda allah i bixiye idhabuu baxa ilaa hayrii hayrkayga aada buu leeyahay war idaan ani ahayn u taga idhabuu ilaa muusa muuse xaggiisa aada oo u taga faya'tuuna muusa muusay u imaanayaan fayaquuluuna waxay leeyihiin yaa muusa muuso anta adigu anta adiga rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay baa tahay fadalaka allaahu ilaah wuxuu kugu fadilay birisaalaatihi i wa bikalaamihi risaalaadkiisa iyo hadalkiisa calannaasi dadka korkooduu kaaga fadilay ishfac lanaa ilaa rabbika rabbigaa nooga ergay oo nooga shafeec alaa taraa sow arki maysid ilaa maa naxnu fiihi waxaan gudihiisa ku sugannahay fayaquulu wuxuu odhanayaa ina rabbii rabbigay qad qadiba wuu carooday alyowma maanta qadaban caro lam yaqdab uusan xanaaqin qablahu horay midlahu kanoo kale wala yaqdaba uusanna xanaaqaynin bacdahu kadibna midlahu kanoo kale wa innii anigu qad qataltu nafsan naf baan dilay nafaan dilay buu leeyahay nebi muuse lam uumar aan lay amrin biqatlihaa dilkeeda naf aan dil lay dhihin oo dilkeeda lay amrin ayaan markaa dilay wuxuu ula jeedaa wuxuu ula jeedaa ninkii qibtiga ahaa markuu dulmiga ku haayay ninkii reer bani israa'iil ahaa intaa kadibna ninkii reer bani israa'iil ahaa intaa kadibna waa ilaahay tilmaamay faistaqaafahu aladii min shiicatihi cala aladii min caduwihi fawakazahu muusa hal feer buu ku dhuftay keliya faqadaa calayhi marna dhulka lama gaarin isla markii wuu dhintay muuse wuu calaacalay qaala haada min camali shaytaan shaydaan camalkiisa waaye buu yidhi inahu caduwun mudilun mubiin ilaahayow ii dembi dhaaf oo ii cafi faqafara lahu ilaahayna waa u dhaafay tibuu la calaacalayaa marka taasuu la calaacalayaa nafsii nafsii nafsii idhabuu ilaa hayri dadka aad bay u kurbaysan yihiin macsharka qiyaamay ku kala acararayaan mar walba waxay raadinayaan qof ilaahay kala hadla xataa meel uun in la geeyo dadaa waxay ka taagan tahay naarba ha ahaatee in meel uun la geeyo waayo dhibka markaa hayaa ka adag dhibaatooyinka kale ee markaa jira waxa markaa iiku ay ku sugan yihiin idhabuu ilaa khayrii buu yidhi muuse qofaan ani ahayn aada idhabuu ilaa ciisa ciise u taga faya'tuuna ciisa ciisay u tagayaan ama ay u imaanayaan fayaquuluuna waxay leeyihiin yaa ciisa ciiso anta rasuuluullah rasuulkii ilaahay ayaa tahay wa kalimatuhu kelimadiisiibaa tahay alqaaha uu ku tuuray ilaa maryama wa ruuxun ruux oo minhu alla xaggiisa ka ahaatay wa kallamta annaasa dadkaad la hadashay fi lmahdi adoo dhabta ku jira ayaa dadka la hadashay wa kallamta annaasa fi lmahdi asoon hadal gaarin buu hadlay nebi ciise calayhi salaam ishfac lanaa ilaa rabbika intaasoo garaada ah intaasoo sharaf ahaad leedahee soo bax ilaahay nooga shafeec ilaahay nooga erga naqa maanta alaa taraa ciisow ma u jeedid miya ilaa maa naxnu fiihi waxaan ku dhex sugannahay waxaan ku dhex sugannahay sow arki maysid fayaquulu ciise wuxuu leeyahay ina rabbii rabbigay qad qadiba wuu carooday alyowma maanta qadaban caro lam yaqdab uusan caroonin qablahu horay midlahu kanoo kale walayaqdaba bacdahu kadibna uusan caroonaynin midlahu kanoo kale walam yadkur danban laakiin dembi ma sheegin ma sheegin oo ma sheeganin wax dembi ah nebi ciise calayhi salaam riwaayadaha qaarkood waxay ku darayaan inuu ciise leeyahay amba kiis baa meesha ii yaalo waxaa laygu haystaa adi iyo hooyada ma adaa dadka yidhi ilaahya ka dhigta waa lay caabuday qof la caabudaanba buu leeyahay aanta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah adimaa yidhi ani iyo hooyaday dadka ku yidhi laba ilaahya naga samaysta laba ilaah naga dhigta adimaa yidhi kiiskaasaa meel ii yaalee nafsii nafsii nafsii idhabuu ilaa hayrii hayrkayga aada idhabuu ilaa muxammadin nebi muxamed ku taga sala allahu calayhi wasalam nebi muxamed aada oo nebi muxamed markaa u taga wafii riwaaya faya'tuunii way ii imaanayaan buu yidhi nebiga fayaquuluuna waxay odhanayaan yaa muxammadu muxamedow anta rasuuluullaahi adi rasuulkii ilaahay baa tahay sala allahu calayhi wasalam wa khaatamu alanbiyaa'i nebiyada kii lagu khatimay ayaa tahay waqad gafara allaahu ilaahay waa dhaafay laka adiga maa taqadama wixii tegay oo min dembika dembigaagii wamaa ta'akhara wixii dib dhacayba ishfac lanaa ilaa rabbika rabbigaa nooga shafeeca dalab alaa tara nebi maxamedow ma ujeedido ilaa maa naxnu fiihi waxaan markaa ku dhex sugannahay dhibkana hayste ma ujeedid jeedid miya yaa rasuula allah mashaakilka aan ku dhex jirna ma aragtid miya soo bax ilaahay nooga shafeec nebiyadaa laguugu khatimay rasuulkii ilaahayaa tahay dembi kii hore iyo kii dambaa laguu dhaafay aad bay u ammaanayaan fanalaq wuu soo tegayaa nebiga ama fantalaqtu buu yidhi waan soo tegayaa nebiga faataa wuxuu imaanayaa taxta alcarshi carshiga hoostiisa waxaan imaanayaa carshiga hoostiisa fa aqacu waan dhacayaa saajidan sujuud ayaan lirabbii rabbigay ula dhacayaa subxaanahu wa tacaala suu u soo socda mar allaala markuu cabshiga hoostiisa yimaado ilaa samaawaadkii waa la googooyey wanshaqat isamaa fahiya yowmaidin waahiya waalmalaku calaa arjaa'iha wayaxmilu carsha rabbika fowqahum yowmaidin hamaaniya sideed malagaa celinaysa carshiga raxmaanka sida ilaahay tilmaamay subxaana wa intaa kadib ayuu nebigu sujuud la dhacayaa carshiga raxmaan hoostii uma yaftaxu uma intaa ka bacdi yaftaxu allaahu ilaahay wuxuu ii furayaa buu dhahay nebiga calaya korkeyga calaya korkayga wuxuu ii furayaa min maxaamidihi ammaanyaalkiisiiyo wax iyo wa xusni athanaa'i calayhi ammaan wanaagga dushiisa la ammaano shay-an waxbaa layga furayaa lam yaftaxu calaa axadin qablii ani hortay aan loo furin waxaan weli ilaahay lagu mahdinin welina aan lagu ammaanin oo cusub ayaa ilaahay ii furayaa uu qalbiga ii gelinayaa kadibna kaasaan markaa ku ammaanaya uma kadib yuqaalu waxaa loo oranayaa yaa muxamadu muxamadow irfac ra'saka madaxaaga kor u soo qaad sal tucqah weydiisa waa lagu siinayaa washfac tushafac shafeeca dalab waa lagaa shafeeca aqbalayaaye nebi kasta meeluu nafsii nafsii ka yiri buu nebi moxamed yimid sala allahu calayhi wasalam anaa sayidunnaas meeshaasay markaa ka socotaa hal maqaan baa jira hal addoon oo saalixa iskale hal qof buu ilaahay ugu talagalay markaad aadaanka maqashaan mu'adinka wuxuu dhaho ka daba dhaha kadibna ilaahay ii weydiiya oo waxaad dhahdaan allaahuma rabba haadihi dacwati taama wاlsalaaةi اlqaa'ma aati muxamada alwasiilaةa wاlfadiila wabacadhu maqaama maxmuuda waa maqaamkaa la mahdiiyey casaa rabuka an yabcahaka rabuka maqaama maxmuudan rabbigaa waxaa la arkaa maqaam maxmuud ah inuu kugu soo saaro qofka mu'adinka wuxuu yidhaahda yidhaahdaa kadibna ducadaa akhriya xallat lahu shafaacatii yowma alqiyaama maalinta qiyaama shafaacadayda ayuu helayaa buu yidhi rasuulka sal alla calayh wasalam uma yuqaalu waxaa loo oranayaa yaa muxamadu irfac ra'saka muxamedow kor u soo qaad madaxaaga sal tucdah weydiisa waa lagu siinayaa washfac tashafac shafeeca talab waa lagaa shafee aqbalayaa fa arfacu ra'sii madaxaygan kor u soo qaadayaa fa aquul waxaan oranayaa ummatii yaa rabbi ummatii yaa rabbi ummatii yaa rabbi rabbiyow ummadayda nafteyda dheh maaye ummaddeyduu leeyahay dadkoo dhan markaa waa ummaddiisa fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa yaa muxamed waxaa loo odhanayaa adkhil geli adkhil geli min ummatika ummaddaada man laa xisaaba calayhim dadka aan korkooda xisaabtanka lahayn min albaabi alaymani albaabka midigtaa ka geli oo min abwaabi aljanna janal albaabaheeda ka mid ah wahum ayagu shurakaaunnaasi dadkay la wadaagayaan oo la qaybsanayaan fii maa siwa daalika wixii ka soo haray albaabaha kalena oo min al abwaabi ah way kala qayb qaadanayaan kaas maqaas ayay markaa u leeyihiin dumma kadib qaala wuxuu yidhi nebiga waaladii macbuudkii nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye innamaa dayna misraacayn labada misraacayn albaabka laba daraf buu leeyahay albaabka marka laga gelay waa laba dacal labadaa dacal ee albaabkoo min masaariici aljanna jannada albaabaheeda ka mid ah kamaa bayna makkata wa hajar maka iyo hajar intay isku jiraan oo kale iyo markaa isku jiraan hajar waa magaalo weyn oo dhacda bilaadda baxrayn iyo madiina intay macnaha iyo maka intay markaa isku jiraan ow amase kamaa bayna makkata maka iyo wa busra intaa u dhaxaysa oo kale macnaha albaabka marka laga gelayo laba dacal buu leeyahay ballaarkaas albaabkuu yaryahay laakiin kan jannada maka ilaa hajar oo baxrayn ah yaad u malaysa isku jiraan weynaan meeshuu ka qabo laakiin waxaa soo mari doonta dadka maalin buux la buux dhaafinaayo oo ay ciriiri noqonayso dadka jannada gelaya badnaantooda muttafaqun calayhi wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma wabiاllahi towfiiq wallahu subxaanah wa aclam